وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد shiikhu aayado badan baynu soo marnay oo lagaga hadlayo sifaatka alle subxaanahu wa tacaala waxayna ugu dambaysay aayaadkii ka hadlayay sifat lmaciya waynu u qaybinay qayba inay u qaybsanto maxaa ka mida qaybahaas iyadoo la raacinaya ayaddayna tusaysa oo macakum aynamaa kuntum laga bilaabo ila qowlihi tacaala wsbiruu ina allaha maca saabiriin ayaa ugu dambaysay nusuustaasoo dhan waa maciya naam maciyatun khaasat biwasfin tusaalaheeda tusaalaha in allaha maca aladiina itaqw maca almuttaqiin maca almuxsiniin maca alsaabiriin wa maciya muqayada biwasf ayb qaybta labaad maciya muqayada bishakhsin mila laa taxzan ina allaha macana inanii macakuma lmusa harun ayb maciyada kalena maciyatun caama wadaliiluha wa huwa macakum aynama kuntum ayb labada maciyo farqiga udhexeeya muxuu yihi marka xagga sifaatka laga eegay almaciya alcaamma wlmaciya alkhaasa ah. waa macnaha taas midi waa cilmiga midina waa hiilinta iyo nasriga waaas ayb taas waa la fahm laakiin labaduba masifatu daatiyaba masifa ficliyaba ya naam waila annaas waa sifadee horta ifo ma taha ilaahay leeyahy ayib ifaatku midna waa daatiyo midna waa ficliyo labada warki waa daatiyo albaciya alcaama ayib wlkhaasa waa ficliya waayo waa nasri iyo taayiid man yashaa ciduu doono yansuru man yashaa nacam ayb ifaadkii baynu halkii ka sii wadaynaa insha allahu tacaala aayadihii ugu dambeeyey ayaynu maanta gelayna wqowlihi tacaalى wman asdaqu min allahi xadiia tan tilmaamaya nushadaha qaar waxaa lagu sheegay aayadii ahayd wahuwa ladii fi samaai ilaah wa fi lardi ilaah wahuwa alxakiim alcaliim laakiin aayadaasaynu tilmaana inu badankeeda kuma sugnaa sawaabkuna waxa uu yahay matniga waasitiyaha inaanay ka mid ahayn munaasabo caddan ba laha waayo aayaadkeenu ka soo hadlayna waxay ahaayeen ifat lmaciya ayay ka hadlayeen ifat lkalaam baana ku xigay oo aayaadkan dambana ay ka hadlayaan wuxuu alla yidhi waman astaquya ka badan min allahi ilaahay xaggiisa xadiian waxa weeye sheeko iyo hadal yani xadiian ay kalaaman hadal la sheego ilaahay waxa weeye yaa badan waxaa aayadani tilmaamaysaa alla subxaanahu wa tacaala inuu hadlo xadii baa loo nisbeeyey xadiina waa wixii lagu sheekaynayay taana waxa ka dhalanaysa hadal ka dhalanaya ilaahay inuu hadlo ayaynu aayadan ka faaiidaysanayna annahu yuxadi wayatakalam ayay aayaddu ina tusaysa wa ifat lkalaam iyo wa qowluhu tacaala iyo qowlkii allah uu yidhi waman asdaqu yaa ka badan min allaahi ilaahay xaggiisa qiilan ay qowlan hadal lagu hadlayo ilaahay yaa ka run badan yacnii cid hadasha oo ilaahay ka run badan waxa weeye ma jirto ilaahay waxaa loo nisbeeyey qowl inuu hadlo inuu hadlo ayaa alle subxaanahu wa tacaala loo nisbeeyey wadkur xus id waqti qaala allaahu ilaahay uu yidhi oo uu ku hadlay yaa ciisa ciisow yaa ciisa bna maryam ciisow oo ina maryam ah udkur nicmatii calay alaaya yani maxalu shaahidku waa waid qaala allah ilaahay inuu hadlo annahu yaquul wayatakalam qaala allah wuxuu ilaahay ku hadlayna waa yaa ciisa nidaagaas yaa ciisa bna maryam wa tammat taan bay noqotay kalimatu rabbika rabbiga kelmadiisu sidqan xaal ay tahay run xagga warka ay idqan fi lhbaar wa cadlan ay fi laxkaam axkaamteeduna xal ay tahay mid cadaalad waxa weeye ku dhisan ilaahay kelmadihiisu iyo hadaladiisu waxa weeye taam bay noqotay waxayna taam ku noqotay iyadoo xagga warka ay sheegaysana runka ah axkaamta ay jidaynaysana cadaaladii ay ku dheehan tahay oo cidna aan lagu ulmiyen cidna aan lagu kalifayn waxaanay awoodayn ama wax mustaiila aan cidna lagu kalifayn idan kalimatu rabbika hadallada alle subxaanahu watacaala ilaahay waxaa loo nisbeeyey ifat lkalaam inuu hadlo ayaa alle subxaanahu watacaala loo nisbeeyey laa mubadila wax badalaya ma ahaanin likalimaatihi hadalladiis waxa uu ku hadlaya wahuwa allana asamiic waa allaha wax maqla alcaliimu waa allaha cilmiga leh ee xogogaalka ah ayadana ilahay waxaa loo nisbeeyey sifat lkalaam inuu hadlo wakallama allah ilaahay waa la hadlay muusa nabi muuse takliiman hadal ayuu la hadlay ayadanna waxay tilmaamaysaa ilaahay in loo sheegay sifat lkalaam wataynu hore usoo tilmaanay ee ifaadka ilaahay loo sugay mar ifadaa si toosa ilaahay loogu nisbeeya oo waxa weeye uraxma ay saaxib raxma alciza rab lciza ay saaxib lciza marna ficil ahaan baa looga soo ishtiqaaqa kallama allah ilaahay waa hadlay yo wixii la mida ficil in la ifatraxma ficil ahaan baa loo sheega marna magaciisa laga soo xigtaa oo magaca alle ayaa tilmaanta laga qaadanaya wa kalama allah waa ficil maadi wey ilaahay waxaa loo nisbeeya inuu hadlo takliiman waa master waxaa mafcuul mulaqa loo yaqaano masterkuna waa noociyo waxaa ka mida ah almuakidu licaamilih ka akidaya tawkiidan aw noocan yubiinu aw cadad ka sirtu sayratayni sayra dii rashad mafcuul mulaqa ama mastarka waxaa ka mida ah, ka xoojinaya kii ku camalfalayay macnihiisa xoojinaya kalama waa ficil maadi allahuna waa faacilki muusana waa mafcuulki takliimanna waa mafcuulu mulaq waxaa nasbiyo ku camalfalay kalama idan takliiman waxay adkaynaysaa oo ay xoojinaysaa macnaha kallama ayay xoojinaysaa taa macnaheeduna waxay tahay xoojinta waxa looga jeeda waxaa meesha ka baxaya majaaz in la yidhaahdo kallama hadalkii la yaqaanay maa ee wax kalea looga jeedaaba meesha ka baxaysa oo takiidkaasi wuxuu faaiideynaya nafyu lmajaaz in la diido kalaamkaasi inuu yahay kalaam xaqiiqiya waa hadalka la yaqaana wey laakiin waa hadal alle subxaanahu wa tacaala u qalma oo u cuntama wa kallama allahu muusa takliima ninkii waxa weeye muctasiliga ee u yimi abi camr bn alcalaa ee yidhi waxaan doonaya oo quraadii ka mida ah, waxaan doonayaa aayaddan inaad qiraa'adeeda ka dhigto wa kallama allaha muusa takliima wkalama allaha ilaahay waxa la hadlay muusa oo faacilku muuseyah ay kalama muusa allah muusa ilaahay buu la hadlay idan ilaahay mutakalim ma aha isagu ma hadan laakiin muusa la hadlay muusena waa bini aadam biniaadamkuna waa hadlaaba ilay takliiman hadal buu la hadlay shiikhu jawaab kooban buu ugu jawaabo waxa uu kaba soo qaad aayaddaa inaan sidaa ka dhigay oo aan bedelay aa ilaahay baa la hadlay taa haddaan badalo waayo waa suuragal xagga luqa ahaan muusa calaamadii ka muuqan mayso muusa calaamadii ka muuqan mayso marka haddii faacil laga dhigo iyo haddii mafcuul laga dhigo labaduba waa suuragal marka taa waxaa ku filan allaha halkay allaahu ka ahay hada in la fatxiyo wuxuu hi aayadda haddaan sidaaba ka dhigo sidee laga yeelayaa aayadda kale odhanaysa wa kallamahu rabbu walama jaaa muusa limiiqaatina wakalamahu rabu oo inoo soo socoto iyadoo aqbali mayso badalaad sida inoo iman doonta insha allahu taala wa qowluhu tacaala minhum waxaa ka mida rususha ka mida tilka rusulu fadalna bacdahum cala minhum waxaa ka man midbaa ka kallama allahu ilaahay uu la hadlay ambiyada waxaa ka qaar uu alle subxaanahu wa tacaala si toosa ula hadlay muusa calayhi salaam waa muusa la yidhaahdo muxamed nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam aadam calayhi salaam ee ambiyadaasoo dhan ilaahay uu la hadlay minhum man kalama allah wa rafaca ay wa minhum waxaa ka mida ah, man rafaca qaaruu ilaahay kor u qaaday ama wa rafaca kor buu u qaaday bacdahum barhkood darajaatin darajooyin maxalushaahidku waxa uu yahay kalama allah ilaahay wuxuu la hadlaa dadku la hadla ka mida ambiyadiisa iyo rusushiisa ayaa ka mida walamaa jaaa xilligii uu yimi muusa muuse limiiqaatina ballantayada uu u yimi wa kallamahu uu la hadlay rabbuhu rabbigiis uu la hadlay ilaahayna uu la hadlay wawacadna muusa aaaiina layla waatmamnaha bcashr waa ballantii alla subxaanahu watacaala nebi muuse jabali tuur uu kula ballamay markuu ballantii u yimi wa kallamahu rabbuh rabbigiina uu la hadlay yacni muuse uu la hadlay waa aayaddii lagu afwaajiyey ninka muctasiliga ah. markii aayaddan loo sheegay ee abu camr bn alcalaa uu ku yidhi aayaddaasaan ka yeelaya yacni ku cad in waxa weeye ilaahay uu hadlayo waa la aamusiiyey jawaabna ma soo celin waayo kalamahu rabu rabbuhu inay faacil tahay hadda waa mutacay waayo kalamahu damiirka mutasilka ah waa damiiru nabin waa damiiru nasbin suuragal maaha in muuse laga dhigo muuse aqbali maayo waa damiiru nasbin waxa weeye muttasil oo mafcuulah waa kii lala hadlay rabbuhuna waa faacilkii waa kii hadlay w marka aayadaasi xaalnaba xagga luqada marka laga eego ma aqbalayso hadana in laga dhigo faacil laga dhigo rabbuhuna ama rabbahu inta la yidhaahdo mafcuul in laga dhiga suuro geli mayso aayaadka aynu wada arkayna dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa loo nisbeeyey sifat lkalaam mar waxaa loogu nisbeeya xadii ilaahay inuu sheekaynayo xadii uu sheegayo maa kaana xadiian yuftaro kitaabka alle xadii baa lagu sheegay waa wax la sheegay mar waxaa la tilmaamay qiil oo qawla ah iyo qaala iyo alfaada la midka ah ayaa alle subxaanahu watacaala loo nisbeeyey inuu ilaahay hadlayo marna si toosa waxaa loogu nisbeeyey kallama iyo kalima iyo alaam ayaa waxaw toos loogu nisbeeyey waa qaabab kala duwan waxaa qaababka ka mida nida in la isticmaalo sida aayaadkan soo socdaa ay tilmaamayaan wanaadaynaahu waanu uga dhawaaqnay nabi muuse min jaanibi tuur buurta tuur la yidhaahda dhinaceeda alaymani midig ayaanu uga yeedhnay oo uga dhawaaqnay waqarabnaahu muuse waa soo dhowaynay najiyan xaalaanu nahay kuwa lafaqaya yanii anagoo lafaqayna muusa calayhi salaam aayaddan waxaa alla subxaanahu wa tacaala uu isu nisbeeyey nidaa muuse inuu u dhawaaqay nidaaga markaynu luqada u eegno waxaa la ysku waafaqsan yahay anna annidaaa huwa sawt alcaali waa sawtka sarreeya wey cid haddii loo dhawaaqayo nidaagu inuu sawt leeyahay cod inuu leeyahay ayaa waxa weeye luqada la ysku waafaqay marka haddii ilaahay nidaa loo nisbeeyey oo alle subxaanahu wa kitaabkiisa isugu nisbeeyey annidaa laa budda lahu min sawt ilowba ilow waxaa laga fahmaya cod inuu leeyahay halkaana waxaa lagu burinaya qolyaha ahlulbidac ee odhanaya ilaahay hadalkiisu cod la maqlaya ma laha haddii cod la maqlaya aanu lahayn nidaa laguma tilmaamen waxaa kaloo aayadda aynu ka faaidaysanayn alla subxaanahu wa tacaala qaababkuu u hadlo qaabkuu doono inuu u hadlo watay culimmadu yidhaahdaan yatakalamu mata shaa wa kayfa shaa wa mata shaa wa bima shaa yani yatakalamu mata shaa xilliguu doonu hadla kayfa shaa qaabkuu doonu u hadla bima shaa wuxuu doonu ku hadla alla subxaanahu wa tacaala kayfa shaa waxaa ka mida labadan qayb ama labadan nooc ee aayaddan lagu sheegay naadaynaahu waanu u dhawaaqnay waa nidaa waa sawt waxa weeye la maqlayo oo walibana qof waxa weeye lagula hadlayo oo cod sar ah nida waa sawtun caali waqarabnaahu najiyanna waxa weeye najwa fiqid lala faqayo oo qofka inta lasoo dhoweeyo cod hoose lagula hadlayo cod hoose waxa weeye lagula hadlayo waa laba qaaboo loo hadlo midina waa faq midina waa dhawaaq qof muuse waa u dhawaaqay oo nidaa ayuu ugu dhawaaqay waana la faqay alla subxaanahu watacaala waqarabnaahu najiya waid naada rabuka muusa an iti lqowma aalimiin wdkur xus nabi id waqti naada uu u dhawaaqay rabuka rabbiga muusa muuse uu u dhawaaqay an iti qaailan lahu isagoo ku leh an iti waxa wey utad alqwm aalimiin qowmka waxa wey ulmiga sameeyey qwma fircawn alaa yattaquun waa nidaagii hadda aynu sheegayna nidaaguna waa dhawaaq waa cod la maqlaya wey wanaadaahuma waa u dhawaaqay aadam iyo xawaa rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay alam anhakuma miyaanan idiin diidin can tilkuma shajara can tilkumaa geedkaas ashajarati ee waxa weeye geedka ah nidaa baa loo isticmaalay aadam iyo xawa nidaaguna cod mooyaane wax kale waxa weeye ma wadkur xus yowma maalin yunaadiihim ilaahay uu u dhawaaqayo khalaa'iqda fayaquulu uu odhanayo maada ajabtum maxaad ku ajiibteen almursaliin rususha maxaad ku ajiibteen iyo qowl llahi tacaala wayowma maalin xus yunaadiihim alla uu u dhawaaqayo fayaquulu uu odhanayo ayna meeye shurakaai kuwa aad waxayla wadaajiseen aladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tazcumuuna kuwa sheeganaya yacni meeye kuwii aad sheeganayseen cibaadada inay ila wadaagayeen ee aniga sokoday adduunyada aad ku caabudayseen labadan aayadoodba waxay tilmaamayaan ilaahay khalqiga maalinta qiyaame inuu u dhawaaqayo yunaadiihim wnidaau laa budda lahu min sawt nidaaguna wuxuu leeyahay cod buu leeyahay wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yidhi wain axadun ay wain istajaaraka haddii magangelyo uu ku weydiisto axadun axad oo min almushrikiina gaalada ka mida istajaaraka magangelyo hadduu ku weydiisto faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu ka maqlayo kalaam allah hadalka alle uu ka maqlayo uma abliqhu intaa dabadeed gaadhsii mamanahu meesha uu ku badbaadayo nusakda qaar kuma sugna mamana maxalu shaahidku waa xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu ka maqlayo hadalka alle subxaanahu wa tacaala waxaanu ka faaiidaysanaynaa awalan kalaam waa sifo allah loo nisbeeyay subxaanahu wa tacaala kalaam allah bale asalku waxa uu yahay ilaahay hadalkiisa inay tahay ilaahay waxyaabaha loo idaafeeyo ama loo nisbeeyo waa laba saynu hore usoo tilmaamnay acyaanun qaa'imatun bidaatiha shay markaynu eegno iskii isu taaga naaqat allah wa suqyaaha bayt iyo wixii la mida waxaa lagu tilmaamayaa inay tahay waa makhluuqaad ilaahay uu abuuray laakiin ilaahay loogu idaafeeye ama loogu nisbeeyey min baabi tashriif sharfid la sharfayo oo makhluuqaadka kale laga soo soocayo waa wixii iskiisu taaga haddii waxa ilaahay loo nisbeeye loo idaafeeyey uu yahay sifo aan iskeed isu waa sida hadalkoo kale alkalaam alkalaam laa budda lahu min mutakalim hadal wuxuu u baahan yahay cid ku hadasha laakiin wax meel taagan oo la yidhaahdo hadal la yidhaahdo oo cagale ama soconaya ma naqaano hadalku wuxuu u baahan yahay cid ku hadasha waa ifo wuxu hadduu sifo yahayna ilaahay baa loo nisbaynaya subxaanahu wa tacaala oo waxa uu noqonaya tilmaantiisa ayuu noqonaya kalaam allah waa ifo all wey tan labaad waxaa kaloo laga qaadanaya hadalka alle inuu masmuuc xataa yasmaca alaam allah waxa la maqlaya waa hadalka all weye inuu masmuuc yahayna waxaa laga fahmayaa inuu sawt leeyahay cod inuu leeyahay cod la maqlayo inuu waxaweey leeyahay ayaa laga faa'idaysanaya wa qowluhu tacaala waqad kaana aayaadkan dhammaynaya sifadan ka hadlaysa kadib baynu dul istaagaynaa ifada kalaamka adilada shiikhu taxay ayaynu ka dhammaanay aayad walbana waxaa laga faa'iidaysanayaa tilmaantan ilaahay in loo sugayo nacam waqad kaana waa ahaa fariiqun koox oo minhum axbaarta yahuudda ka mida culimmada yahuudda ka mida yasmacuuna kuwa maqla ayay ahaayeen kalaam allah ilaahay hadalkiisa ayay maqlayeen uma yuxarifuunahu waa badalayeen min bacdi maa caqaluu inta ay weeleeyeen ay fahmeen dabadeed ayay badalayeen wlxaal hum yaclamuun iyagoo og badalaada ay samaynayaan aayadanna iyadana waa aayaddii hadda aynu soo dhaafnay oo kale kalaam allah ilaahay waxaa loo nisbeeyey ifat lkalaam baa loo nisbeeyey waxaa kaloo lagu tilmaamay inay waxaweeye maqlayaan yasmacuuna inay maqlayaan ilaahay hadalkiisa inay maqlayaan hadalka inuu masmuuc yahay ayaynu ka faaiidaysanayna waxaa kaloo lagu tilmaamay taxriif inay ku sameeyeen hadalka alle inay bedeleen taxriifkaasina saynu soo tilmaanay lafdi iyo macnaba labadaba waxa wey waa noqonay labadaba waa bedeleen xiatun baa layidhi dhah xinatun bay u bedeleen lafdigay bedeleen ayadaasina waxay ku caddahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku tilmaaman yahay sifat lkalaam hadle inuu yahay ilaahay inuu hadlo wa qowlihi tacaala yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay badelaan kalaam allah hadalka alle inay badelaan qul waxaad tidhaahdaa lan tattabicuuna na raaci maysaan kadalikum sidaas ayaa qaala allahu ilaahay uu yidhi min qablu intaa horteed sayquulu almuhallafuuna min alacraab m qul lilmukhalafiina min alacraab ida nalaqtum ya sooma suurat lfat ya qul lmukhalafiin waa dambaysaa sayaqulu lmukhalafuuna ida nطalaqtum ila maqaanima litaahuduuha daruuna natabickum munaafiqiinta laga hadlay waxay odhan doonaan waxa weeye markaad u kacdaan maqaanim ama haniimo aad soo furanaysaan waxay odhan doonaan aanu idin raacno oo idinkala qaybgalno waa munaafiqiintii darunaa natabickum yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay doonayaan hadalka alle inay badelaan waayo waxaa loo ballan qaaday khaybar sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka haniimadeeda qaadanayaa inay yihiin dadkii ka qaybgalay sulxulxudaybiy liman shahida alxudaybiy oo waxa weeye sanadkii lixaad dhacday khaybarna waa sanadkii toddobaad baa la furanay dadkaasunbaa xaq u leh haniimadeeda ayaa loo ballan qaaday marka waxay idhaahdeen waannu idinkala qaybgalayna iyagoo doonaya hadalka alle inay badalaan iyo ballantaa loo qaaday dadkii sulxulxudaybiya inay khaybar yeelan doonaan haniimada ka soo baxda yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu kalaam allah hadalka alle inay badelaan bay doonayeen qul lan tattabicuuna na raaci maysaan oo nagala qaybgeli maysaan khaybar kadalikum qaala allahu min qabl sidaasaa ilaahay hore uu ugu hadlay oo uu u sheegay oo nabigiisa calayhi salaatu wasalaam u waxyooday oo ah haniimada khaybar inay yeelanayaan ahlu sulxi xudaybiya inay yeelanayaan maxalu shaahidku waxa uu yahay kalaam allah ilaahay hadal ayaa waxa weeye loo nisbeeyey watlu akhri nabi maxamedow maa kii uuxiya loo waxyooday ilayka xaggaaga intii ka ahaatay oo min kitaabi rabbik rabbigaa kitaabkiisa ahaaday laa mubadila wax badelaya ma ahaanin likalimaatihi kelmadihiis wax badelaya ma ahaanin halkanna waxaa la tilmaamaya kitaabka alle subxaanahu watacaala ayaa laga hadlaya waxaa lagu tilmaamay inuu yahay wax laysu waxyoonayo oo alle subxaanahu watacaala nabigiisa uu waxyooday waxaa kaloo lagu tilmaamay ilaahay hadalkiisii inuu yahay laa mubadila likalimaati alle subxaanahu wa tacaala kelmadihiis uu ku hadlay wax badelaya ma ahaanin marka waxyaabahaasina waa sifooyin alle subxaanahu wa tacaala uu ku sifaysan yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo sugayo inuu alle subxaanahu wa tacaala uu hadlo ifat lkalaam laa mubadila likalimaati wa tacaala ina hada qur'aan qur'aankan isaga ah yaqusu waa ka qisoonaya calى bani israaiil reer bani israaiil wuxuu uga qisoonaya akara aladi kii waxa weeye intiisa ugu badan kaasoo hum yagu fiihi gudihiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafayeen yacnii qur reer bani israa'iil wuxuu uga qisoonaya wixii ay isku khilaafeen badankeeda ayuu uga warramaya bimacnaa u caddaynaya oo ciisa uu ka mid yahay ciisa calayhi salaam uu ka mid yahay oo xaalkiisa ay waxa wey ahlulkitaabku ay isku khilaaeen maslada ciise ay ka mid tahay maxalushaahidku waa yaqusu qur-aanka markii la tilmaamayay ayaa waxaa laga cabiray yaqusu in lagaga qisoonayo qisaduna markaynu luqada dib ugu noqonno laa budda laha min qowl walaa budda laha min kalaam haddii la qisoonayo waxaa khasaba in lagu qisoodo hadal hadal ayaa waxa weeye shardiya yaqusu cala bani israa'iil akar aladii hum fiihi yakhtalifuun qisaskuna waa waxay noqdaan hadal bay noqdaan waa wax lagu hadlayo marka dambe qoraal ha loo bedelo wahada kitaabu anzalnaahu mubaarak halkaa waxaa laga gelayaa in waxa kitaabkan alle subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey inuu yahay munazal xagga alle in laga soo dejiyey marka hanoo dambayso tanziilku hanoo dambeeyo oo ku saabsan sifatu alqur'aan qur'aankanaynu hayno inuu munazal yahay waana laba mas'alo oo isku mida ah. cumuum iyo khusuus u dhaxeeyo sifatu lkalaam iyo qur'aankanaynu hadda hayno ifat kalaam waa aslu mas'ala waa alle subxaanahu wa tacaala inuu hadlo ifat kalaam inuu ku sifaysany waxyaabaha uu ku hadlayna waxaa ka mida kitaabkan furqaan ee hadda aynu haysanno ee nabi maxamed calayhi salaau wasalaam lagu soo dejiyey ayaa ka mida marka kitaabka tilmaamihiisa waxaa ka mida inuu munazal yahay xagga alle in laga soo dejiyey ifatkalaam haddaynu ka hadalno ifadaas culimmadu waxay ku tilmaameen ifatu daat iyo ifatu ficlin labadaba inay tahay markaynu dhinaca ka eegno waa ifatun daatiya oo alle subxaanahu wa tacaala weligiiba kama uulin kana zuuli maayo inuu ku tilmaaman yahay inuu hadlo lam yazal walaa yazaalu mutasifan biifat lkalaam xilligii tagay iyo mustaqbalkaba labada midna alle kama zuulin kamana zuulayo inuu alle subxaanahu wa tacaala uu hadlayo mutakalim inuu yahay yani alaam inuu ku sifaysan yahay dhinaca kalena waxay ka tahay sifatu ficlin markaynu ka eegno aaxaad muuse hadalka uu la hadlay ciisa calayhi salaam hadalkuu la hadlay aadam calayhi salaam makhluuqaadkiisa kala duwan xiliyada kala duwan nebi maxamed calayhi salaau wasalaam axaadulkalaamka markaynu eegnana waa ifatu ficlin oo mashiicadiisa ku xidhan yatakalamu mata sha xilliguu doonu alla subxaanahu watacaala hadla qaabkuu doonana waa u hadla wuxuu doonana waa ku hadla xagga mawduucyada iyo masaaisha uu ka hadlay marka hadal laga hadlayo luqada haddaynu u noqonno hadal waxaa la yidhaahdaa waa allafdu walmacna jamiican waa eray iyo macnihii soo wada socda ayaa luqada waxaa la yidhaahdaa hadal baa la yidhahda hadal baa la yidhahda waana sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan alle subxaanahu wa tacaala erayo la maqlayo oo macnayaal xambaarsan oo cod leh oo xuruuf ka kooban all subaanahu wataaala inuu ku hadlo waa sida ahlu sunnati wljamaca ay qabaan adiladuna ayna tusayso adiladuna waxa wey ayna tusayso dadka ku khilaafaya ahlulbidaca aqwaal badan bay ka ilaa sagaal qowl baa la gaadhsiiya laakiin laba qowloo kale ayaa waxa weeye caana marka qowlka ahlu laga yimaado waa qowlka muctasilada iyo qowlka ashaacirada iyo kulaabiyada iyo maaturidiyada saddexdaa qowl baa ugu caansan qowl waa qowlka ahlu sunnati waljamaaca ahlu sunnuhu ay qabaan alla subxaanahu wa tacaala inuu hadlo cod la maqlayana uu ku hadlo hadalkiisana alfaad iyo xuruuf uu ka kooban yahay hadal la maqlayana uu yahay waa sida ahlu sunnati waljamaaca ay qabaan adiladuna ayna tusayso in badanoo ka midana laynoo tilmaamay axaadiista soo socotaana aynoo tilmaami doonto qowlka labaad waxaa qaba muctasilada oo waxay leeyihin waana qowlkii lagu khasbay ummadda lagu khasbay hadalka alla inuu makhluuq yahy ana alqur'aana makhluuq qur inuu makhluuq yahy ay uga jeedaan qur-aankan hadda laahayaa waa makhluuq hadallada allana dhammaantood waa makhluuq weeye ilaahayna lagu tilmaami maaya inuu hadlo waayo makhluuqa ayaa hadla mushaabaha ayaa ka dhalanaysa bay dhahay hmm. ta noocaasana adilay u daliishadeen laakiin aan adilo u ahayn ina jacalnaahu qur'aanan carabiya jacala wa bimacnaa khalaqa bay dhahdeen wajacala ulumaati wnuur ay wakhalaqa ulumaati wnuur aayaddaa waa daliishadeen laakiin daliil uma aha waayo jacala khalaqa waxay noqotaa hal mafcuul hadday u gudubto hadday laba mafcuul ay qaadato waxa weeye waa sayara bimacnaa khalaqa ma ah inaa jacalnaahu yani waanu ka yeelnay weya waanu abuurnay ma ah jacalnaahu qur'aananna laba mafcuul bay u gudubtay laba mafcuul ayay waxa weeye u gudubtay waa damiirka mutasilka ah iyo qur'aanan arabiyan iyadu waa mafcuulka labaad bay sifa u tahay waxay kaloo daliishadeen allahu khaaliqu kulli shay shay dhammaantii alla abuuray oo uu ka mid yahay qur ama kalaamku uu ka mid yahay adiladaasay daliishadeen taana jawaabteedu waxay tahay allahu khaaliqu kulli shay yacni waxaa looga jeedaa wixii alla uu abuuray ee makhluuqaadkiisa ah laakiin tilmaamihiisu isaga ayay raacsan yihin tilmaamihiisu waa tilmaamo isagu uu leeyahay makhluuq ma aha marka allahu khaaliqu kulli shay waa wax kasta ilaahay baa abuurayoo makhluuqaadkiisa ah laakiin tilmaamihiisu makhluuq ma ah makhluuq ma ah ninkii loo yaqaana cabdilcasiiz alkinaani markuu la doodaya bishr ilmariisi sida kitaabulxayda ku sugan ee loo keenay inuu masaladan kala doodo Eh, ninkii muctailada afhayeenka u ah bishr ilmariisi culimmaduna kutubta badan ay ka alifeen lagu radinayo ayaa markii laysu keenay ayaa waxa uu leeyahay cabdilcasiiz alkinaani eh, khaliifkuna oo ma'muun ahayna waa la joogay oo markaa la socday eh, bishr ilmariisi la socday marka waxaa la yidhi dooda ilaahay hadalkiisa laga doodo ma makhluuq baa mise makhluuq ma ah dabadeedna waxaa ui cabdilcaiis maadaa i weydiinaya mise anaa ku weydiiya dabeedna waxau intuu sidaa i egay buu ii damaaciye wuxuui adigu i weydii yani waxa weeye damac baa ka galayo waa yase ale wuxuu isii wuxuu ku hadlaya eeg eh. wuxuuhi adigu i weydii anaa ku jawaabaye waxau hi haddaad tidhi ilaahay hadalkiisu waa makhluuq oo waa la abuuray saddex midun bay noqonaysa saddex midu ayay noqonaysaa mid afraad caqligu ma keenay haddii la yidhaahdo waa makhluuq midi waxa uu yahay inuu alla subxaanahu wa tacaala hadalkaa makhluuqa ah naftiisa inuu ku abuuray fii nafsihi fii daakhili nafsihi inuu ku abuuray hadalka ila wuxuu taagan yahay inuu makhluuq yahay sooma inuu naftiisa ku abuuray ama inuu makhluuqaadkiisa ku abuuray hadalkiisa oo makhluuqa inuu makhluuqaadka ku abuuray iyo inuu waxa weeye sida bini aadamka iyo xayawaanka iyo makhluuqaadka kale uu abuuray inuu waxa weeye si madax bannaan uu abuuray oo meel uu taagan yahay makhluuq la yidhaahdo kalaam la yidhaahdo makhluuqaadka alle ka mida wax kale caqligu miyuu keenaya mid araad miyaa haysaan ya waxay idhaahdeen hadalku waa makhluuq ilaahay baa abuuray ilaahay ma naftiisu ku abuuray mise wuxuu ku abuuray makhluuqaadkiisa noocay doonta ha noqoto buuraha iyo dhagaxaanta iyo bini aadamka iyo xayawaanka waa wada makhluuqaad malaaigta iyo wixii lamid waa qayb makhluuqaadkiisa inuu ku abuuray iyo inaanu labada midna ku abuurina uu ka dhigay makhluuq sidiisa u taagan sidiisa u taagan marka waxaa weli saddexdaa mid ii sheeg dabadeedna jawaabtiibaa ku adkaatay waxay ku noqotay qumbulad bay ku noqotay wuxuu ku celceliyey oo jawaabtiisu ay noqotay khalaqahu kama khalaqa alashyaa waxaan leeyahay ilaahay wuxuu u abuuray siduu waxyaabaha u abuuray uu u abuuray khalaqahu kama khalaqa alashyaa awaabtiina waa ku adkaata dabeedna markuu ku celceliyey ee uu yidhi saddexdaa midunbay jawaabtu noqonaysaaye midii sheeg ayuu maamuun khaliifkii ku yidhi jawaab mahaye bal aniga ii faahfaahi dabeedna wuxuu u sheegay saddexduba inaanay saxahay haddii la yidhaahdo ilaahay baa naftiisa ku abuuray waxaa ka dhalanaysa makhluuqaat inay waxaweeye ilaahay naftiisa ay ku quntay taana waxaweeye ilaahay loo nisbayn maayo makhluuqaat ilaahay waxa wey daatadiisa inay galeen sax maaha ilaahayna loo nisbayn maayo haddii la yidhaahdo wuxuu ku abuuray makhluuqaadkiisana waxaa ka dhalanaysa hadal kastoo koonkan ku sugani hadalkii alle inuu yahy maxaa lagu kala soocayaa makhluuqaas ilaysba waa hadlaaye inuu kiisii ku hadlayo iyo kii alla uu ku abuuray inuu ku hadlayo waxay noqonaysaa waxaba in laga dhigo kii alle subxaanahu wa tacaala wax lagu kala sooca lama hayo makhluuq kastoo hadla shimbir hadday ciyayso waraaba ciyo ya bini aadam hadduu hadlo malaa'igi hadday hadasho cod kastoo meel ka baxaya wax kastoo hadal lagu sheegayo waxaa ka dhalanaya in la yidhahda waa hadalkii alla wey ilaahay baa ku abuuray taasina sax maaha cidina odhan mayso haddii la yidhaahdo waa makhluuq madax bannaanna iyaduna waa been waayo hadalka waxa la yidhaahdo cidunbaa ku hadasha makhluuq meel taaganoo la yidhaahda hadal lama hayo miya haysan wax jira ma hadalku cidunbaa ku hadasha waxaana loo nisbeeyaa ciddii ku hadlaysa baa loo nisbeeya markaa dabadeedna waxa weeye halkiiba ku aamusay waxaan leenahay hadalka alle waa sifadiisa sida ilaahay daatadiisu aanay makhluuq u ahay ayaa tilmaantiisuna aanay makhluuq u ahayn waana caqiida gaalnimo ah wey haddii caqiidada la aamino ilaahay waxa weeye hadalkiisu oo qur-aanku ka mid yahay in la yidhaahdo waa makhluuq walaqad taqallada kufrahum hamsuuna fi cashrin min alculamaai fi lbuldaani wallalakaa'iyu limaamu xakaahu can hum bal xakaahu qablahu abaraani yacni shan boqoloo caalim ayaa isku waafaqay oo culimmadii ahlu sunnaha ka mida caqiidadaasi inay gaallimo inay tahay qowlka labaad ee caan baxay ee ahlulbidacu ay ku tageen marka laga hadlayo sifat lkalaam waa ashaacirada kullaabiyada maaturidiyada qowlka ay leeyihiin hadalka alle subxaanahu wa tacaala waa macne alfaad iyo xuruuf iyo cod la maqlaya malaha waa macnayaal naftiisa ku qumay hadalna waxaa la yidhaahdaa macnaha nafta ku soo dhaca ee la niyoodo kaasaa hadal la yidhaahdaa laakiin in lagu hadlo oo xuruuf iyo erayo la maqlayo uu ka kooban yahay alla subxaana wa tacaala kuma tilmaana waayo haddii lagu tilmaamo khalqiguu shabbahaya bay dhahdeen marka waxay yidhaahdeen alkalaam waxaa looga jeedaa waa almacna alqaa'imu binnafsi waa macnaha nafta ku qumaya kaasaa hadal looga jeeda ka ilaahay waa loo sugaya marka laleeyaha ilaahay baa hadla yani macnayaal baa naftiisa ku quma wey qur-aankan aynu hayno tawraad iyo injiil iyo hadallada ilaahay uu hadlayo waxay leeyihiin waa cibaaratun can kalaamihi waa wax lagu cabiraya ilaahay hadalkiisa jibriil baa cabiraya ama nabiga calayhi salaau wasalaam ama hawadu ilaahay ku abuuray khalaqahu fi lhawa aqwaal bay kaleyihi macnihii ilaahay naftiisa ku qumay baa hadala bayidhi laakiin sidee baynu hadalkaa u ogaanayn maadaama aanu cod lahayn waxay idhaahdeen ilaahay wuxuu ku shubaya jibriil buu ku shubaya ilhaam dabeedna jibriil baa ku hadlaya ama muxamed calayhi salaam isagaa ku hadlaya ama hawada ayuu ilaahay ku abuuray hawada ayuu geliyey hawadaa laga qaadanaya laakiin kumuu hadal bay leeyiin lafdi iyo xuruuf la maqlayo kama koobna bay yidhahdeen taana waxay ku dhiseen hadalkii akhtal uulaha ina alkalaama la fi lfu'aad wa inama jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila hadal waxaa la yidhaahdaa waxa qalbiga ku sugan macnaha qalbiga kusoo dhacaya carabkuna waa kutusaya waa ku cadaynaya waa cadayn laakiin hadal waxaa la yidhaahdaa macnaha nafta ku yimi ee nafta ku kumay marka taana culimmadu waa caddayeen bailnimadeeda jawaabo badan oo sagaashan jawaabood gaadhaya sagaashan jawaabood oo masalada loogu jawaabaya shaacirada ayaa shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh uu waxaweeye kaga jawaabaa in badanoo ka midana ibnulqayim raxmat ullaahi calayh sawaaciqa uu ku sheegaa jawaabaha waxaa ka mida hadalka waxa la yidhaahdo nin akhtar la yidhaahda looma daba fadhiisto hadalku waa wax la yaqaano maxaa hadal la yidhaahdaa qof kastoo caqlila waa garanaya aqoon xitaa uma baaha uu hadlaya ma hadal waa wax la fahmaya wey laakiin wax bayd loo daliishado nin gaali leeyahay oo la leeyahay hadalku waa nooca iyo nooca baydkaasaa noogu daliila wax layska aqbalaya maaha haddii lagaba soo qaado in wax loo daliishadana ninka akhtal la yidhaahdaa waa nin nasraaniya nasaaraduna masalada hadalka horay ugu lumeen oo ciisay ku tilmaameenoo makhluuqa inuu yahay hadalkii alle inuu yahay waa qolyihii waxaa aaminsanaa hadalka horay ugu lumeen waxba laga qaadan maayo ta saddexaad xilliguu joogay xilli la daliishado gabayada la daliishada may ahayd muwallad buu ah ta afraad baydka sida loo soo naqliya sidaa ma ah sida sugani waxa weeye ina albayaana la fi lfu'aad wa jucila lisaanu cala lfu'aadi daliila aftahanimadu waa macnaha naftaada ku qumay yacnii waxa markaad si fiican u fahanto ee uu kuugu muuqdo ayaa carabkuna caddaynaya carabkuna uu caddaynaya marka ina albayaana la fi lfu'aad aftahanimada uga horaysa waa waxa qalbigaaga ku sugan inaad waxay ku qaracsan tahay fahansan tahay kuu cad yahay markaasaa haddii aad doonto inaad gudbiso ay kuu fududaanayso ya ninkii waxa wey ardayga ah ee shiikhiisa dhegaysanaya ayaa shiikhu masale ku galgasha dhinac walba kaga yib dabeedna waxay dareemeen shiikhu masaladu inay ku adag tahay dabeedna iyagoo la yaaban ayaa nin ardayda ka shiikhu yidhi ma fahanteen ma idiin baxda doodna nin geesiyaa u jawaabo waxa wey shiikh adaabaanay ku baxsanayn yani masalada haddii masale aadan fahansanayn aad ka hadlayso dadku waa dareemayaan inaanay waxaweye aftahanimadaada xitaa ka muuqanaysa marka waxaa loo soo naqliya ina albayaana la fi lfuaad ma aha ina alkalaama la fi lfuaad culimmadu jawaabo badan bay kaga jawaabeen laakiin khulaasatul qowl waxaan leenahay waxaa beeninaya hadalkoodaas nusuusta badanee tilmaamaysa hadalka alle subxaanahu wa tacaala xuruuf inuu ka kooban yahay man qara'a xarfan min kitaab illaah in la maqlayo xataa yasmaca kalaam allah waataynu soo marayn nidaa waa cod iyo dhawaaq la maqlayo waxaa la mida ah oo soo socota fa yunaadiihim bisawt sawt ilaahay inuu ugu dhawaaqay cod ilaahay inuu ugu dhawaaqay waxyaabahaasoo dhani waxay beeninayaan oo ay waxa weeye caddaynayaan butlaankeeda ashaaciradu waxay ku hadleen oo ah ilaahay hadalkiisu inuu yahay macno nafta ku qumay waxyaabaha sii burinaya waxaa ka mid a wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaanka ku yimi in allaha tajaawaza can ummatii ma xadaat bihi anfusaha maa lam tatakalam aw tacmal ilaahay ummadda waxa uu u dhaafo waxay nafteeda ugu sheekayso macnayaasha iyo naftu waxay ku sheekaysanayso haddii aanay ku hadal ama aanay samayn oo ficil aanay u badelin maxaynu halkaa ka fahmaynaa maa xadaat bihi anfusaha waxay nafta loogu sheekaynayay ee macnayaashii nafta kusoo dhacayay waxaa ha samayn iyo wixii la mida ummadda waa loo dhaafa haddii aanay ku hadal ama aanay samayn idan waxaa la kala qaada sharcigu kala qaada wixii hadalka ahaa iyo wixii nafta ku imanayay iyagu maxay leeyihin haddii qowlkooda lagu socdo waxaa ka dhalanaysa yani inay labaduba isku mid yihiin maa xadaat bihi anfusaha nafta waxay ugu sheekayso naftu nafteeda waxay ugu sheekayso hadalba iyagu ku sheegaya tana waxaa ka dhalanaysa in laysu qabanay xadaat bihi anfusaha takalamat ayay iyagu u wataan waana la ogyahay inay baail tahay waxyaabaha bushinaya waxaa ka mida iyaga laftoodu waxay qabaan salaada marka la tukanayo in la hadlaa waa baail soomaa watabtulu salaatu baxada cashara shayan bilkalaami lyasiir bay yidhaahdeen salaada waxyaabaha burinaya waa intaasoo shay waxay ku bilaabayaan hadal in badanoo ashaacrada ka mida ah xitaa sidaa odhanay hadalkaasi hadalkana waa kuwa inoogu macneeyey waa macnaha nafta ku qumaya ya cidina ma qabto qofku waxa weeye salaada haddii uu galo hadduu naftiisa la sheekaysto ama macnayaal naftiisa ay ku soo dhacdo inay salaadiisu burayso la odhanaya uu hadlay cidina may odhan cidina may odhan laakiin hadalku wuxuu ku buraya bilkalaam hadal la maqlayo lagu hadlayo marka waxaan leenahay dhinac walba haddii laga eego hadalka alle subxaanahu wa tacaala waa macne iyo alfaad iyo erayo waxa weeye lagu cadaynayo oo cod la maqlayo waxa weeye ka kooban weeye sidaa awgeed baa bacdu salaf sida sijzi uu soo naqlinayo markuu la doodayay alraddu cala man ankara alxarfa wsawt kitaabkiisaas wuxuu tilmaamay alla subxaanahu watacaala nabi muuse markuu la hadlayay wataa aayaad badan aynu soo dhaafnay wanaadaynaahu id naadaahu rabuhu bilwaadi lmuqadasi tuwa wakallama allah ilaahay muusuu la hadlay hadalka noocaas haddaanu eraya ahayn muxuu yahay iyagu meelo kale ka dhacayaan manihiibaa lagu hubay bay leeyihi macnihii baa lagu shubay idan muuse calayhi salaam ilaahay wuxuu kula hadlay hadalkiisa wax ka mida soo maa ya yanii hadalladiisa qaybo ka mida ayuu alla subxaanahu wa tacaala kula hadlay wuxuu haddii la yidhaahdo hadalku waa macni macnihiina waa wax wada socda ma hadalkiisoo dhan ayuu alle subxaanahu wa tacaala muuse ku shubay ama uu geedka ku shubay sida qaar ay leeyihiin waa macno baaila ka soo baxaya hadalka alle waa macno naftiisa ku qumay macnaha noocaasana cidduu kula hadlay ma macnahoo dhan baa lagula wada hadlay oo waxa weeye la geliyo lagu shubay waxa weeye waa wax waxa weeye aadu liita wey markaynu sifatlkalaam intaa kaga baxno ilaahay in loo sugayo sifat lkalaam ayaa waxaa imanaya qur-aankan aynu haynaa hadalkii alla inuu yahay xuruuftiis iyo alfaadiisu iyo macnayaashiisu dhammaantood inuu xagga alle ka yimi oo alla uu ku hadlay ayuu shiikhu adiladeeda si gaara usii tilmaamaya wa tacaala wa haadakani waa kitaabkan kitaabun kitaab weeye anzalnaahu aanu soo dejinnay mubaarakun waxa weeye la barakeeyey barakadu waa khayrkiisu inuu badan yahay iyo wanaagiisu badan yahay waxaa lagu tilmaamaya anzalnaah munazal inuu yahay xagga alle in laga soo dejiyey alfaadiisa iyo xuruuftiisa marka qur-aanka la qeexayo culimmadu waxay ku qeexayaan waa munazalun hayru makhluuq minhu badaa wa ilayhi yacuud waa munazl xagga alla laga soo dejiyey inaa nzalnaa sida aayaadkan aynu ku hayno ayru maluuq makhluuqna ma ah minhu badaa xagga alle ayuu ka bilaabma minhu badaa ama minhu bada ay ahar xagga alluu kasoo muuqda oo kasoo bilaabma wailayhi yacuud aakhiru zamaankana ilaahay buu u noqonaya hadaanu ku soo hada qur'aan quraankan isagaa calaa jabalin buur hadaanu kusoo dejin lahay lara'aytahu waxaad arki lahay khaashican xaaluu yahay mid dullaysan mutasadican xaaluu yahay mid dildilaacay min khashyat illaah waxa weeye baqdinuu alla ka baqaya dartii waxa weeye uu u dildilaacayo oo uu u dulloobayo maxalushaahidku waxa uu yahay qur-aanka waxaa lagu tilmaamay munazal inuu yahay inuu alle subxaanahu watacaala soo dejinayo waidaa badalnaa haddii aanu badalna aayatan aayad makaana aayatin aayad kale booskeeda aanu ku badallo oo bimacnaa aayad aayad lagu nasakho wallaahu aclam ilaahay baana u xogogaalsan bima yunasilu waxa uu soo dejinayo waa jumla ictiraadiya qaaluu waxay odhanayaan inamaa anta in kalaba maaha adigu waxaa tahay muftarin mid waxa weey been abuuranay bal iska daaya akaruhum badankoodu laa yaclamuun waxa weeye garan maayaan inuu xaq yahay qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow nazalahu qur-aankan waxaa soo dejiya ruuxu lqudus jibriil baa soo dejiyey min rabbika rabbiga xaggiisa ayuu ka soo dejiyey bilxaqi xaq isagoo ku dheehan buu soo dejiyey liyuthabita si uu ugu sugo aladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay yani tabiita lilmuminiin muminiinta iyadoo lagu sugayo wa hudan isagoo waxa weeye hanuun u ah iyo wa bushra bushaaro isagoo u ah lilmuslimiina muslimiinta ayaa loo soo dejiyey yani tabiitan wa hudan wa bishaaratan lilmuslimiin ayaa waxa weeye loo soo dejiyey maxalushaahidku waxa uu yahay qur-aanka in lagu tilmaamay xagga alle subxaanahu watacaala in laga soo dejinayo xagga alle in laga soo dejinayo waa tanziilkaas lagu tilmaamay qur-aanka alle walaqad naclamu waxaanu ognah annahum yagu yaquuluuna inay odhanayaan waa saddex aayadoodoo isku xiga weeye fii suurati naxl inamaa yucallimu in kalaba maahe waxa baraya qur-aankan bashar bini aadam bashar baa baraya wuxuu alla yidhi lisaanu ladii waxa weeye kii luqadiisa yulxiduuna ilayhi ay u iilinayeen oo ay u leexinayeen qur-aanka acjamiyun waa cajami yacni ka ay u nisbaynayaan luqadiisu waa cajami oo yahuud baa baray bay yidhahdeen asaatiiru lwaliin iktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan waasiila lisaanu ladii ay luqatu ladii yulxiduuna ilayh kay u leexinayaan ay u nisbaynayaan luqadiisu acjamiyun waa acjami wey waa cibraaniy wa haada kanina qur-aankani lisaanun waa luqad carabiyun carabiya mubiinun cad lisaan waxaa loo isticmaalaa bimacna lua wma arsalna min rasuuli ila bilisaani qwmihi ay ila biluati qwmihi aayaadkii horay la socotay halkaa waxaa inoogu dhammaaday sifat lkalaam oo shiikhu uu waxa weeye inoo balballaadhiyey waxaa inoogu xiga sunnada aynu isbuuca dambe ka bilowna saddexdan aayadood oo iyaguna sifaatka alle ka hadlaya wa qowlihi tacaala wujuuhun wajiyaan yowmaidin maalinkaas naadiratun waa kuwa ifaya ilaa rabbihaa rabbigeed intii ka ahaatayna naadiratun waa mid waxa weeye eegaysa wqowluhu tacaala cala laraa'iki sariiraha dushooda xaalay ku sugan yihiin yanduruuna ay ila allah ilaahay ayay eegayaan labadan aayadood waxaa la tilmaamayaa alla subxaanahu wa tacaala inuu ku sifaysan yahay inuu yahay alle subxaanahu wa tacaala ay arkayaan dadka muminiinta ay ay arkayaan ficilka dadka ayaa ilaahay eegaya ilaa rabbiha naaira wejiyaalkaa ifaya maalinta qiyaame ilaahay bay eegayaan ahlujannaha la tilmaamay cala laraa'ik sariiraha dushooda yanduruun way eegayaan waxyaabahay eegayaanna waxaa ka mida ah alle subxaanahu watacaala ayaa ka mida ah. yani yanduruuna ila allah mafcuulkii baa la xadfay maxay eegayaan mafcuulka haddii la xadfana wa xadfuka almafcuula litacmiimi sida balaaqiyiintu ay yidhaahdaan mafcuulun bihiga haddii la xadfo cumuum baa laga qaataa yanduruun way eegayaan waxyaabahay eegayaanna waxaa ka mid ah alle subxaanahu wa tacaala aayadda horena waa ku caddahay naadiratun ilaa rabbiha rabbigeed bay eegaysa ilaahay in la eegayo waa masalat ru'ya ilaahay in la arkayo oo la eegaya maalinta qiyaame masaladana shiikhu si gaaru inoogu keeni doonaa wa ru'yat lmuminiina lirabbihim ayaa inoo soo socota halkaasaynu ku faahfaahin doonaa laakiin hadda waxaynu ka hadlayna su-aashaasina idinka idinku wajahanta waxaynu ka hadlaynaa ilaahay tilmaamihiis horaan idinku soo tilmaamo shiikhu inuu inoo taxaya aayaad ka hadlaya tilmaamaha alle tilmaamaha alle tilmaantanna ilaahay baa la arkayaa ficilka aragtida innaga ayaa iskale sidaynu arkayno yacnii innagaa ilaahay eegayna waa ficilkiin halkay ka soo gelaysaa sifada alle saas waa la fahmaan filay ilaahay wuu hadla ya yatakalam baynu ka hadlayn naxariis buu ku sifaysan yahay laakiin hadda ficilkan ama sifadan oo ah in wax la eego waxaa loo nisbeeye khalqigii baa loo nisbeeyey tilmaanta ilaahay loo sugaya waat ya in la arki karo ya صifaة الru'ya waa ficilka innagaa iska leh yarawna way arkayaan rabbahum ru'yo markayn leenahay inagaa arkayna wey innagaa arkayna wey ama صifaة اlbasr waynu ka soo hadlay ilahay inuu wax arko albasiir waataynu ka naam ya ifatu may waay taa lafteedu dadkiibaa eegaya sidaad dayaxaa u eegaysaan maya taa iska caadi ayb waxaa laga qaadanaya horta sifo markaad leedahay ma sifo ilaahay baa mise waa sifo aynu leenahay ilaa halkan waxaa la yidhi naadiratun ilaa rabbiha ilaahay bay eegaysaa innagaa eegayna ilaah tilmaanta innaga waa laynoo sheegay ilahay baynu arkaynaa laakiin xaggeebaa sifada alle ka soo galaysaa masalada ma la socotaa iska dhammaysa hadalkaaga ah naam ayib aragtida ha inaga adag ilaahay maxaynu ficilkeenu ku sheegaynaa waa kii wuu ina siinaya ifatu awaab miya meel kale u kacda waan soo dhowaynayaa waxa weeye ujeeddada looga jeedaa waxay tahay ifatu atajali ilaahay inuu u soo baxo khalqigiisoo istuso ifatu tajali baa layidhah saxiix muslimka waxaa ku yimi inuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidu shafaaca markuu makhluuqaadka u soo baxayo fayatajallaa lahum rabbuhum rabbigood baa u soo bambaxaya oo istusaya ee ilaahay waxaa inaga xiga xijaab fayakshifu lxijaab xijaabkuu faydaya fayanduruuna ilaa rabbihim kadib bay rabbigood eegayaan marka eegidda maxaa ka horeeya inuu eegayno inuu iskeen tuso inuu iskeen tuso waa ifatu atajali si toosana axaadiistay ku timi saxiixu muslimka xadiiku waa muttafaqun calayh laakiin riwaayaadka muslim baa inoo caddeeyey fayatajallaa lahum rabbuhum rabbigoodu waa istusayaa markuu istuso ayay eegayaan marka eegiddan waxaa loo keenay waxa ka horaysa inuu iskeen tusayo waayo ilaahay khalqigiisa waa iska xijaab xijaabuhu nuur low kashafahu la axraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqih xijaab baa ilahay inaga xiga laakiin maalinta qiyaame waa faydaya fayatajallaa lahum wuu isu soo muujinaya marka inaguna waa eegaynaa isaguna ifadiisu waa yatajalaa lana waa iskeen tusayaa oo wuu inoo soo banbaxayaa xijaabkuu inaga qaadayaa wahakada idan culimmadu waxay dhahdeen ifatu tajali ayaa waxawe ku guda sugan ifadaasaa ilaha loo nisbaynaya waqowluhu tacaala liladiina kuwii axsanuu wanaaga sameeyey alxusna janna ayaa u sugnaatay iyo waziyaada dheeraad dheeraadkana nabiga macnay calayhi salaau wasalaam xadiidka saxiixu muslim aziyaada annadaru ilaa wajhi illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay wejigiisa in la eego maalinta qiyaameed ayaa ziyaado looga jeeda nabigaa macneeyey lahum ahlujannaha waxaa u sugnaaday maa yashaauna waxay doonaan fiiha jannada gudaheeda waladayna agtayada waxaa ahaaday maiidun dheeraad baa ahaaday dheeraadkaasina waa ilaahay in la arkaya subxaanahu watacaala yacnii jannada wax allaala waxay doonaan bay ku haystaan waxaana dheeraad u ah ilaahay subxaanahu watacaala inay arkayaan oo ay eegayaan waa sifat ru'ya oo laga qaadanayo masla ruya oo laga qaadanayo ifatu atajali ilaahay khalqigiisa inuu soo banbaxo wa hada baabu baabka fii kitaab illahi kitaabka alleh kaiirun waa badany man tadabara alqur'aan qur'aanka kii dhuuxa aaliban xaaluu yahay mid dalbaya lilhuda hanuun mid dalbaya xaaluu yahay minhu qur'aanka xaggiisa ka dalbaya tabayana lahu waxaa u caddaanaya ariiqu lxaqi xaqa wadadiisa ayaa u caddaanaysa oo ah ilaahay tilmaamihiisaas siduu naftiisa kitaabkiisa ugu sugay inuu alle subxaanahu watacaala ugu sugo halkaa waxaynu kaga dhammaan waxaynu tilmaanay shiikhu inuu inoo taxayo maa wasafa allahu bihi nafsahu fii kitaabi aw wasafahu bihi rasuuluh inuu aayaat inoo tixi doono kadibna axaadii inoo taxayo ilaahay tilmaamihiisa ka hadlaya xisaabtan horaanu sheegay aayaadka intay yihiin axaadiistuna intay yihiin ma la waa qorantaha laga yaabo aayaadka waxaynu ku sheegnay aayadood aayadood baynu hadda ka dhammaanay oo ilaahay tilmaamihiisa ka hadlay axaadiistuna waa xadii darsiga dambe ayaynu insha allahu tacala ku qaadanayna hada wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wصaxbihi wslm suaal miyaad abtaan waan boodaan